بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluq lmaraam haasatan waxaanu maraynay sifada salaada wacan can sulaymaan bin yasaari radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana fulaan hebel wuxuu ahaa yutiilu mid dheereeya al'uulayayni labada rakacee horhore oo min aduhri duhurka ah ayuu dheerayn jiray wayukhafifu waa ka khafiifin jiray alcasra alcasrka wayaqra' wuu aqrinhayay fi lmaqribi salaada maqribkana biqisaari lmufasali ayuu ku aqrin jiray khisaarulmufasal waxaa loola jeedaa waa suuradaha lagu magacaabo qamiis suurahooda mtaqaanaa kuwooda aayadaha qisaarkee gaagaaban ayuu ku aqrin jiray wafi lcishaai salaada cishana biwasatihi kuwiisa dhexdhexaadka ayuu ku akhrin jiray wafi subxi subaxana bituulihi dheeraantiisa ayuu markaa ku akhrin jiray oo suurahooda dhaadheer faqaala abuu hurayra wuxuu yidhi maa sallaytu ma tukanin waraa'a axadin axad gadaashiisa ashbaha salaata birasuulillaahi kaga jaabihaad badan oo kaga ekaasho badan salaatan birasuulillaahi min haada midkaan nebiga qof ugu salaad eg oo kan oo aan gadaashiisa ku tukaday ma jirin buu yidhi akhrajahu annasaa'iyu baa soo saaray biisnaadin saxiix sana saxiixoo xadiisku wuxuu tilmaamayaa labada rakaceed duhurka ugu horeeyana in la dheereeyo saan soo marnay oo waxoogaa laga dheereeya labada dambe labada casirka ugu horaysana labada dambe oo duurkoo kale laga dhigo labada casirka ugu dambaysana nuskooda rasuulka maqhrib wuxuu ku akhrin jiray jalaad khamiisaad suuradaha lagu magacaabo kuwooda ugu qisaarsan waxaa lagu tilmaamaa xujuraadkii wixii markaa ka hooseeya salaada cishaa dhexdhexaadkoodu markaa ku akhrin jiray salaada subax kuwa dhaadheer buu markaa ku akhrin jiray mar allaala markii ninkaa uu saa u dujiyey abu hurayra wuxuu yidhi maa sallaytu ma tukanin waraa'a axadin axad gadaashiisa ashbaha salaatan birasuuli illaahi uga shabbahaad iyo ekaasho badan salaada rasuulka alla sal اllahu calayh wasalam min haada midkani kan kanbaa aad ugu salaad ekaawa can jubayr bin mutcim radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi rasuulkii ilaahay sal اllahu calayh wasalam yaqra'u aqrinaya fi lmaqribi salaada maqribka bituur asagoo markaa ku akhrinaya suuratu tuur ayuu ku akhriyey muttafaqun calayh weli jubayr bin udcim intuusan soo islaamin buu soo galay markaasuu arkay nebiga oo salaada maqhrib ku akhrinaya suuratu tuur aad bay ii ta'fiirisay buu yidhi ilaa aan sigay laabtayda aan xabadkaygu inuu duulo waayo aad baa kufaarta xujooyinkooda loola hadlahayay am khuliquu min hayri shay am lahum ilaahun hayruullah am lahum aad bay markaa ugu badan tahay aad bay u ta'fiirisay markuu soo islaamuu dhihi jiray samictu rasuula allahi rasuulkii allaan maqlay sal اllahu calayh wasalam yaqra'u asagoo aqrinaya fi lmaqribi salaada maqribkaa dhexdeeda ku aqrinaya bituuri suuratu tuur muttafaq calayh wacan abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yaqra'u mid aqhriya fii salaati alfajri salaada subxeed oo yowma aljumucati jumcada maalinteeda aliflaamiim tanziil waa suuraddaa sajda lagu magacaabo wahal ataa cala alinsaan muttafaqun calayh labadaas suuradood ayuu labada rakacadood ee salaada subax ee maalinta jumcaha uu rasuulku ku akhrin jiray sal اllahu calayh wasalam labadaa rakacadood ayuu saa ugu kala qaybin jiray waa bacda faatixada kadib rakacada koobaadna suuratu jumucuu ku akhrin jiray aliflaamiim tanziil waa suuradda sajdi lagu magacaabo aljulsna ay soomaalidu yidhaahdeen wahal ataa cala alinsaanna waa ku akhrin jiray waa suuratu insaan waa rakacada labaad walitabaraan min xadiii ibni mascuudna yudiimu dalika waa joogtayn jiray rasuulka yudiimu daalika arrintaa waa joogtayn jirayo wuu daa'imi jiray waxaa habboon marka in salaada subax ee maalinta jumcaha labada rakcadood ee salaada subax midda horena lagu akhriyo suuratu sajd midda labaadna suuratu alataca alinsaan wacan xudayfata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca annebi nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam famaa marat ma soo marin bihi aayatan aayad oo raxmatin naxariis tilmaamaysa ilaa waqafa waa istaagahayay nebiga macnaha qiraa'ada ayuu joojinayaa cindaha aayaddaa raxmadda sheegtay agteeda yas'al asoo weydiisanaya ilaahu raxmaddan isii buu leeyahay walaa aayatan aayad oh, oo cadaabi cadaabka hadlaysana ma soo marin ilaa tacawada minhaa waa ka magangelaya xaggeeda oo aayad cadaab iyo jahannamo iyo tilmaamaysa markuu soo marana intuu joojiye qiraa'aduu dhahayay ilaahu cadaabkaasaan kaa magangalay ilaa tacawada minhaa wuu ka magangelaayey cadaabkaa xaggiisuu rabbi ka magangelayay canhu can xudayfata radia allaahu canhu qaala sallaytu waan tukaday maca annabiy nabiga micigiisa sala allahu calayh wasalam famaa marat bihi aayata raxmatin ilaa waqafa famaa marat ma marin bihi aaya raxma tilmaamaysa ilaa waqafa cindaha mar allaala markuu soo mara aayad naxariis sheegaysana waqafa cindaha agteeduu istaagayaa yas'al waa weydiisanayaa walaa dhacaya aayad oo cadaab cadaab hadlaysana ma soo mara ilaa tacawada minhaa ilahay wuu ka magangelaya xaggeeda weliba xadiidku wuxuu ahaa rasuulkoo tukanaya ayaa waxaa u yimid xudayfa markaasuu gadaal kaga xirtay xudayfa nebiga mar allaala markuu salaadii la xirtay ayuu nebigu faatixadii kadib wuxuu furfurtay suuratulbaqara suuratulbaqara markuu furfurtay xudayfa waxaan is-iri buu yidhi wuxuu rukuuci doonaa boqol ayd markuu gaaro ilan baqara waa dheer tahay ma dhammayn doonee boqol markuu gaaro waa rukuuci doonaa boqol markuu gaaraan isidhi hadduu rukuucayaa waa sii socday rasuulka sal alla calah wasalam markaasaan isidhi hadduuba boqol dhammeeyey oo hore u gudbay rakacaduu ku tujin doonaa suurat lbaqara suuratulbaqara markuu nebigu dhammeeyeyna hadduu rukuuci doonaa baan is-idhi kadib haddana furfurtay suuratu nisaa nebiga sal alla calah wasalam halaa qudefuu quustay uu iska istaagsanaa mar allaala markii misaal lagu duldhameeyo hadda nebiga aalcimraan furfurtay sal alla calah wasalam waa hal ragcadood oo suuratulbaqara iyo aalcimraan iyo nisaa nebigu ku akhriyey mar allaala markuu sujuudayna wuxuu sujuudsanaa wax istaaggiisa u dhow samica allah buu yidhi intuu rukuucsanaa inuu dhowuu taagnaa ayuu mataqaanaa samic allah uu istaagnaa haddana kadibna rasuulku wuxuu ku tukanayay buu yidhi qiraa'a mutarasaroo kala dhigdhig ah quraan boobsiisa ma ahayn intaa waxaa sii dheeraa ma soo marin aayad raxmad ilaa intuu istaagu weyddiinayay ma soo marin aayad cada ilaa intuu istaagu ilaahay ka magangelayay subxaana watacaala taana waa sii dheereedba can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alaa hooyaay wa innii anigu nuhiitu waan reebay oo waxaan idinka celiyey an aqra'a alqur'aana waxaan an aqra'a inuu akhriyo midkiin alqur'aan qur'aanka raakican aw saajida rukuuc iyo sujuud labadaba rukuucda iyo sujuudda qur'aanka ha ku akhrinina fa amma arukuucu rukuucda facadimuu ku weyneeya fiihi gudaheeda rabbi ku weyneeya subxaana rabbiy alcadiim dhaha waa markaad wa amma asujuud sujuuda sow maaha fajtahiduu ku dadaala oo badiya fi ducaa'i ducada aad ilaahay ugu barya faqimun waxaas oo u dhow faqaminun waxa ay u dhowdahay oo ay u rajo badan tahay ay yustajaaba lakum in laydinka ajiibee taasaa u owlo ah oo u dhow an yustajaaba lakum in laydinka ajiibee waayo addoonka xilliga uu rabbi u dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay sujuudda badiyaba oo ducada ku badiya sujuudda faqaminu eh, waxaa dhici kartoo la arkaa oo suuragal ah oo ay u dhowdahay an yustajaaba lakum in markaa laydinka ajiibe xadiidku wuxuu tilmaamayaa rukuuc iyo sujuud qur'aan in lagu akhriya inay mamnuuc tahay amaa rukuucda ilaahay baa lagu weyneeya subxaana wa tacaala fa ama arukuuc rukuucdu facadimuu fiihi rabb rabbi ku weyneeya subxaana wa tacaala subxaana rabbiy alcadiim dhaha oo rabbi weyneeya wa ama asujuudu sujuuduna fajtahiduu fi dducaa'i ducada ku dadaala oo ducada ku xeeldheeraada faqaminun an yustajaaba lakum waxa xaqiiqa ah in markaa laydinka ajiiba rawaahu muslim bacdamaa ilaahay aadaad ugu dhowdahay addoonkuna xilliguu sujuudsan yahay uu ilaahay markaa u dhow yahay wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahda fii rukuucihi i wa sujuudihi rukuucdiisii sujuuddiisaba subxaanaka allaahumma wa bixamdika allahuma qfir lii muttafaqun calayh weliba caaisha waxay leedahay waxyaabo aanan horay ugu arki jirin yaa nebiga gadaal uu ka keenay ilaa aan weyddiiyoon idhi waxyaabaadan ohan jirin baad dhahdaa markaasuu ku yidhi waxaa layga siiyey in in lay tusin doona aayad aayaddaas haddaan arkana inaan badiyo kelimadooyinkan waxayna ahayd idaa jaa'a nasruullaahi walfatxu wara'ayta annaas markay soo degtay wixii ka dembeeyey aad buu u badin jira nebiga subxaanaka allaahuma wabixamdika allaahuma kfir lii waayo ilaahi baa yidhi fasabbix bixamdi rabbika taasoo u dhiganta subxaanaka allaahuma wabixamdika wastakfirhu allaahuma kfir lii ilaa ii dembi dhaaf waa gebagabada cimrigiisii muttafaqun calayhi subxaanakay tansiihan laka waa kuu sugnaatay allow waan kuhufaya oo waa ku nasahayaa allaahuma ilaahayo wa bixamdika mahadna adaa iska leh anna weliba mahaddaada ku dheehan yaan allow ku nasahayaa allaahuma ilaahayow iqfir lii ii dembi dhaaf intaa wuxuu ku camalfalayaa fasabbix bixamdi rabbika wstaqfirhu marka sujuudda iyo rukuucdaba rasuulku waa ku yidhi arrintaa wa can abi radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa qaama markuu istaaga ila asalaati salaada yukabbiru mid kibaartoo allaahu akbar yidhaahda xiina yaquum markuu istaagaayo uma intaa ka bacdi yukabbir haddana wuu kibaarin jiray xiina yarkac markuu rukuucayo uma yaquul haddana wuxuu odhan jiray samica allahu liman xamida oo markaad xelanayso waa allahu akbar markaad rukuucaysa waa allahu akbar markaad ka soo kor noqonaysa allahu akbar ma ahee waa samica allahu liman xamida taasuu ku soo istaagahayay samica allaahu ilaahay wuu maqlaa liman xamidahu qofkii ku mahdiya xiina yarfacu sulbahu markuu dhabarkiisa ka soo kor yeelo min arukuuci rukuucda umma yaquul markaasuu odhanahayay wa huwa qaa'im asagoo taagan rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa rabbiyo walaka alxamdu mahad adigay kuu sugnaatay xamdi iyo ammaan iyo faaliin mahadba adaa iska leh umma yukabbiru haddana wuu kibaaran jiray xiina yahwii markuu u sii hoobanayo saajidan sujuuda oo markuu samica allah liman xamidah uu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu sujuudda markuu aadayana allahu akbar buu dhahayay uma yukabbir yarfacu markuu ka soo kor qaadayo ra'sahu madaxiisa sujuudana allahu akbar buu ku soo kacaayey uma yukabbir haddana xiina yasjud waa markuu sujuudayo sujuudda labaad uma yukabbir xiina yarfacu markuu ka soo kor noqonayo uma intaa kabacdi yafcalu daalika arrintaa ayuu yeeli jira oo jiray eh, fi salaati kullihaa salaadoo dhanba wayukabir rasuulku wuu kibaaran jiray oo allaahu akbar buu dhahaya xiina yaquum markuu kakacayo min ahintayni labadii rakaco bacda aljuluusi fadhiga kadib marka laba rakacay u dhammaatuu afadhiistow atixiyaadana allaahu akbar buu haddana markaa ku kacaayay muttafaqun calayh xadiidku intaa jeer ayaa allahu akbar la leeyahay rakacadiiba mar allaala markuu xidhanayo markuu rukuucda aadaayo markuu sujuudda aadayo markuu ka soo kaco markuu ku noqday haddana markuu ka soo istaagaayo intaasuu markaa nebigu allahu akbar ku dhahayay rakacad walba muttafaqun calayh wacan abi saciid abi saciid اqudriy radi اllahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuul اllahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa ka soo kor qaada min arukuuci rukuucda qaala wuxuu ohan jiray allaahumma rabbanaa laka alxamdu allaahuma ilaahayow rabbanaa rabbigayow laka alxamdu mahad adaa iskale mil asamaawaati wa mil alardi wamila maa shita min shayin bacd ilaahayow adigay kuu sugnaatay rabbanaa allahuma rabbanaa laka alxamdu mil asamaawaati waa samaawaadka mugiis ayaa ilaahu kuu sugnaatay iyo wa alardi arlada mugeed iyo wa maa shita intaad doonta mugood oo min shayin shay ah bacdun intaa kadib ahl aلhanaa'i wاlmajadi ilaahayo waxaad tahay ee ahl ayaad u tahay ammaan iyo sharfid labadaba ma maa qaala اlcabdu axaqu maa kan u xaq badan oo qaala alcabdu addoon uu yidhaahdo wa kullunaa laka alcabdu dhammaanteennana adiga addoomma ku nahee waa allaahumma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu daljad minka ljaddu macnaha rawaahu muslim ilaahayow adigay mahadi kuu sugnaatay samaawaadka mugis arlada mugi in allaala intaad doonto mugood oo min shay ah bacdu ahlu اhanaa'i wاlmajdi baa tahay ilaahayo ammaan iyo sharfid ehel baa u tahoo adaa ahal u ah axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhaahdana waxaa u xaqnimo badan wa kullunaa laka alcabdu dhammaanteennana adigan addoomma kuu nahee allaahuma ilaahayow laa maanica wax mancin karoo reebi karoo diidi kara ma jiro limaa acdayta waxaad bixiso waxaad ummad siisood addoon ugu saacidood siiso wax ka celin kara jin iyo ins hadday isu yimaadaan ma jiraan walaa mucطi wax siin karana ma jira limaa manacta waxaad manciso waxaad diidood hebel ka mancisay addoon aad u diidana haddii ay isku yimaadaan ahlusamaa iyo ahlulardi dhammaan ilaahayow qof siin karaa markaa ma jiro walaa yanfac waxba u tari mayso anfici mayso daljaddi mid nasiib iyo hodantinimo u saaxiib ah minka aljaddu xaggaaga iyo jaddigaaga waxay ka asiibaysay ka anfacaysa ma jiro haddii jaddigaa wuxuu raba ha noqdo ama nin cilmi nasiib loo siiyey ama xoolo la siiyey ama diin la siiyey ama wax kasta la siiyey ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisay dheefta iyo jaddiga iyo nasiibka iyo wax kasta xaggiisuu ahaaday subxaana wa qofkaasi wax digiisay u anfacaysay tarayso rabbi xaggiisay ka deeqaysay ka anfacaysana ma laha rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa an ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan waxaa lay amray inaan ku sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xibnood toddoba xibnood inaan ku sujuudo ama aan ka sujuudaa lay amray cala waa wejiga wa ashaara biyadihi gacantiisa wuxuu ku ishaaray ilaa anfihi ilaa sanka wejiga keliya in dhulka la dhigo sujuudku ansixi mayso waa ilaa sanka in dhulka lala dhigaa wejiga keliya dhulka saa loo dhigo sanka kor loo qaado ciyaalka yaryarkaa isticmaaloo sameeya madaxay saa leeyihiin marka gobol ka mid ah taa akhyaarsuu ku tukada ma aha sujuudda la tilmaamaye toddobada xubnood wejiga marka la leeyahay rasuulku ila sankuu markaa ishaaray inay sanka wejigu markaa ka mid yahay ilaahayow kibir iguma jiro ilaahayow isla weyni iguma jirto ilaahayow addoon daciifaan ahay ilaahayow tabar tabarmelihi waad u jeeddaa sankayga dhulka yaala waa inuu qofku muujiyaa inta badan qofka kibra sankuu taagaa tiiyaa la rabaa marka inaad dhulka dhigto oo aad dhahda ciiddaasaan saaray ilaahayo wa ashaara biyadihi ilaa anfihi ma tukada macnihiis waa kibir ma tukanayo aniga ma sujuudayo sanka dhulka ma dhigayo una jeedaa kibiraa weli ku jira ilaa qofku addoon dhaba uu noqdo sujuudo sanka macalwajina oo dhulka dhigo waa koob walyadayn labada gacmood labada gacmood iyo warukbatayni labada jilbood wa atraafi alqadamayni gomdooyinka iyo atraafta qadamaynka waa lugaha tarafyaalkooda intaa waa inay dhulka ku yaalaan waa labada gomdoode labada qadamayn oo laba ah labada rugbateen oo jilbahoo laba ah, labada gacmood oo laba ah waa lix sanka oo wejiga la socdo toddobadaa ayaa la rabaa inaad ka sujuudo xubinka mid ah haddaysan cilladku haynin hadday kor kuu taalo ama aadan dhulka dhigin sujuuddaadu markaa ma jirtaan loola jeedaa muttafaqun calayh wa can abi buhayna radi allahu canhu ana nabiya sal allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukanayo faraja eh, wuu kala bixin jiray bayna yadayhi gacmihiisa waxoogaa yusaa markaa u kala qaadaya gacmihiisa xataa markuu sujuudayo ana اnabiya kaana idaa salla markuu tukanaya wuxuu ahaa faraja mid kala qaadoo kala geeya bayna yadayhi labadiisa gacmood sujuudda markuu yaalla gacmaha kuma dhejin jirin ee eh, feeraha iye waa ka fogayn jiray xataa yabduwa ilaa ay muuqato bayaadu ibطayihi kilkilooyinkiisa caddaantooda ilaa nebiga la arkay sal اllahu calayh wasalam muttafaqun calayh idan qofkiinu gacmaha kala geeyo saa u kala farajiyo mar allaala markuu sujuudayo waayo wuxuu leeyahay ninka abi buxayna ah ana اnabiya sal اllahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukanaya markuu sujuudaye faraja mid kala geeya oo kala fura bayna yadayhi gacmihiisa baynkooda xataa yabduwa ilaa ay muuqdaanoo la arko bayaadu ibtayihi muttafaqun calayh hilkiilooyinkiisa caddaantooda ilaa la arka wa can ilbara bin casibin radia allaahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa sajadta markaad sujuudayso fadac dhig kafayka kafaynkaaga dhulka dhig warfac mirfaqayk xusuladaadana kor u qaad xalaan soo tilmaannay ilaa suxullada in dhulka saa loo dhigo la iftiraashto waa mamnuuc intaa kafka ahna dhig baa la yidhi oo dhulka ha kuu yaalaano intaan kale ee mirfaqaynka ahna waa inay kor markaa jiraan waa xilliga sujuuda loola jeedaa rawaahu muslim idaa sajadta markaad sujuudayso fadac kafayka kafaykaaga dhig labadaada kaf warfac mirfaqayka mirfaqaykaagana kor markaa u qaad rawaahu muslim wa can waayl ibni xujr ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa rakaca marka uu rukuucayo farraja wuu kala furi jiray bayna asaabici farihiisa faraha wax yar baa la kala furaya wa idaa sajada markuu sujuudayana damma asaabicahu waa isku dumi jiray farihiisa saasuu markaa u dumaya rasuulkoo gooni ah intuu saa gacmaha dhulka u dhigo iyo madaxa labada gacmood dhexdooda markaa dhigaya amaa markuu rukuucayo faraha intuu jilbaha ku qabto yo in yar farib samayn jiray waa inuu markaa kala furaya rawaahu lxaakim xadiidku saxiix waaye wa can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri ra'aytu rasuul allahi rasuulkii allah arkay sal allahu calayh wasalam yusallii tukanaya isagoo tukanaya mutarabbican asagoo mutarabbic markaa u tukanaya rawaahu nasaa'iy wasaxaabi ibnu khusaymana xadiidku wuu saxiix yeelay idan waa soo sheego xadiidku waa saxiixo nebigu mar allaala markii u xanuunsado fadhigu ku tukanay mutarabbic ayuu markaa u fadhiisanayay waa salka oo dhulka la dhigo labada jilboodna saas laysku aadiyo inta faraha ah ama lugta inteeda kalena saa markaa laysku dhaafsiiyo si mutarabbaca qofka inuu markaa u fadhiisto saa markuu fadhiga ku ku tukanayo nebiga saasaan ku arkay bay tiri caaisha radi allahu tacaala wa can ibni cabbaas radi allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa nebi yaquulu mid yidhaahda buu ahaa bayna sajdatayn labada sujuudood inta u dhaxaysa allaahuma kfir lii waarxamnii wahdinii wacaafinii warzuqnii saasuu dhahaayey rawaahu larbacatu baa xadiid kaa soo saartay ila anasaa'i maahane wallafdu liabi daawuud baa iska leh wasaxaxahu alxaakimu xadiidku wuu saxiix yeelay waasuu tilmaamoo xadiidku waa saxiixoo dadkaarta la akhriyaiyo dikriga labada sujuud inta u dhaxaysiya ducada midaasaa la akhrinayaa allaahuma qfirlii ilaahayow ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii ihanuuni wacaafini icafi warsuqnii ilaahayow i arsuq ilaahayow i risqisii saasuu markaa leeyahay qofka mar allaala markuu tukanayo labada sujuudood fadhiga markaa u dhaxeeya rawaahu اlarbaca ila اnasaa'i wlafd liabi daa'uud wasahahu alxaakim wacan malik bni xuwayb radi allahu canhu anahu ra'aa wuxuu arkay annabiy nebiga sal اllahu calayh wasalam yusallii tukanaya faidaa kaana haddii uu ahaado fii witrin witirka oo min salaatihi salaadiisa ah lam yanhada ma hinqan jirin nebiga manaa ma istaagi jirin waa xataa yastawiya qaacidan ilaa fadhiga kaga sugnaado ilaa uu si fiican markaa u fadhiista rawaahu lbukhaariyu baa xadiidka wariyo waa jalsada istiraaxada lagu magacaabo rakaca markay tahay ama witri matalan salaada markuu duhur ka xirto oo kale hal rakacadood marka uu tukado uu istaagaayo rabbi kfir lii buu akhriyey wuu ku noqday sujuuda wuxuu rabaa inuu kaco marka uu soo kaco isla markii ma istaagaynine wax yar buu fadhiga ku sugnaanayay walisi si fiican buu u fadhiisana kadibuu markaa istaagi jiray sal allahu calayh wasalam xaaladaasoon ku arkay buu leeyahy malik ibnu xumayr annahu ra'a nebi nebiguu arkay yusallii tukanaya fa idaa kaana markuu ahaada nebiga uu ku sugnaaduu marayo fii witri witr oo min salaatihi waa tirada intaqaana witrka ah matal hal rakac markuu tukado hal baa dhammaatay saddex baa u dhimanoo waa witr saasuu markaa yeelahay ta kalena atixiyaad baaba loo fadhiistaa midda kale saddex bay noqonaysaa oo waa witri witrna markaa waa u dhimay hal rakac markaa ah saa darteed buu rasuulku wuxuu fadhiisanayey fadhi xataa yastawiya qaacidan ilaa fadhiga kaga sugnaado ma hinqan jirin faida kaana fii witr min salaatihi lam yanhada ma hinqan jirin macnaha ma kici jirin oo ma istaagaynin xataa yastawiya qaacidan ilaa fadhiga kaga sugnaado weli fadhi intuu saasoo dho uu ka kacay ma aha ku sugnaana kadib isla markii kacayaa rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey waa sunna dadku inay sameeyaan aaday u fiican tahay wa can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulkii alla sala allahu qanata qunuuday shahran bil buu qunuuday bacda rukuuci rukuucdii kadib markuu rukuucay kadib buu rasuulku bil qunuuday yadcuu asagoo ku habaaraya calaa axyaa'in qabiilo oo min axyaa'i alcarabi carab qabiilooyinkooda dadkooda markaa ka mid ah axyaa buu ku habaaraayay calaa axyaa'in min alcarabi kutubaha qaarkood soo ay qorayaan oo min alcarabi markaa ka mid ah amase calaa axyaa'in qabiilo oo min ah, calaa axyaa'in qabiil oo min axyaa'i alcarabi qabiilooyin carabta ka mid ah ayuu markaa ku habaarayay saasuu markaa yeelay uma tarakahu haddana waa ka tegay qunuudkii nebiga sal alla alيh wasalam muttafaqun calayh qunuudku waxaa la tilmaamayaa inta badan salaad u go'an inaysan jirine mar allaala markii nawaasil ay timaado ama waxyaabo shadaa'id ah dhibaatooyin ah abaarooyin ah muslimiin la laayay ah iyo wixii markaa la mid ah in markaa dadka muslimiinta ay u qunuudaan rasuulku bil buu qunuuday buu yidhi anas ibni maalik anna rasuula allahi allah ayaa qanata qunuuday shahran bil bacda rukuuci rukuucda kadib niman weliba quraa ah inuu rasuulku diray oo markaa la dilay oo niman gaalaha acyaadka carabta ka intay u soo bambixeen yuu nebigu bil ku qunuudayay sal allahu bil kaamil ah ayuu ku habaarayay nimankii arrintaa samaynayay marka gobol ka mida dad buu ugu ducaynayey nabiga sal allahu calayh wasalam marka muslimiin loo ducaynayo dhibaato asiibtay markay gaallo dhibaato sameeyaan oo lagu habaarayo waxyaabo lamid ah uma tarakahu kadibna wuu iska dhaafay rasuulka wuu ka wali waliaxmed iyo wadaara qudniyu naxwuhu xadiiskaasoo kale yaa u sugnaa oo min wajhin aakhar weji aakhir ah wazaada wuxuu ku ziyaadiyey faammaa fi subxi subaxa qulaydkiisa falam yazal faamma fi subxi subaxa falam yazal ma uusan ka zuulin yaqnutu inuu ku qunuudayo nebiga xataa faaraqa addunya ilaa adduunku markaa faaruqay waa middaa miday dadku aad u qabsadeen oo ay salaada subax xataa u arkaan haddii aan la qunuudin qunuudkana laga tago in sujuud sahwi la sameeyo axmed iyo daaru qudni xadiis kaasoo kale u oo ah inuu rasuulku bil qunuuday uuna ku habaaray qabiil qabiilooyinka carabta ka mid ah kadibna uu ka tegey ama zaadadan daaraqudni iyo axmed iyo naxwahu min wajhin aakhar bay ku soo saareen wuxuuna ku ziyaadiyey faama fi sabx falam yazid ma uusan ka zuulin yaqnutu inuu qunuudayo xataa faaraqa addunya ilaa adduunku markaa faaruqa laakiin qaybtaa dambe waa daciif amase waxaa la yidhaahdaa bacdamaa xadiiska hore saxiix yahay waxay ku fasireen culimada gobol ka mida salaada subax markuu ka tegay kadib ma uusan ka zuulin inuu ku dheeraanayo xataa faaraqa dunya ilaa nebiga nebigu faaruqay sal alla calah wasalam wa quumuu lilaahi qaanitiin oo waxaan horey u soo tilmaannay in in badan salaada subax loogu talagalay in aad markaa loo dheereeyo ama xaadiista noo imaan doonto oo kale waxay tilmaamayaan in arrintaas salaada subax qaas aysan markaa ku ahayn aynana markaa jirin laakiin waxyaabaha qunuudka ah loogu talagalay salaadaha witriga inay yihiin ama ramadaan ha ahaato ama ramadaan kayrkiisa laakiin haddii ay yimaadaan nawaasil iyo dhibaatooyin ama waxyaabo loogu talagalay in muslimiin loogu duceeyo dhibaataysan ama gaalo dhib gaarsiisatay lagu habaaro in dadka muslimiinta loogu talagalay rukuucda kadib salaad subax iyo salaad kale intaba wacanhu waxaa u sugnaa anas ibni maalik wacanhu xaggiisa waxaa laga wariyey ana anabiya sal اllahu calayh kaana wuxuu ahaa laa yaqnut midaan qunuudin ilaa idaa dacaa liqowmin inuu qowm u ducaynayo maahane aw dacaa calaa qowmin ama qowm uu habaaraayo nebiga sal llahu caleh wasalam salaadaha gudahooda salaad subax iitay noqotaba ma ahayn mid ku qunuuda ilaa idaa dacaa liqawmin inuu qowm u ducaynahayo aw dacaa calaa qawmin ama aw qoom uu habaarahayo saxaxa ibnu khusayma xadiidka wariya waana xadiid saxiixa weli wuxuu tilmaamayaa salaada tukashadeeda ama salaada subax ku qunuudkeeda inta badan inay suuragal tahay amase ay tahay nebigana uu samayn jiray mar allaala markii dhibaatooyinka ay yimaadaan allahuma anji waliid ibna waliid zayd iyo cayaash ibnu shaam iyo markuu u ducaynayey qunuudka iyo idagwaan iyo markuu ku habaarayey nebiguu ku qunuuday sal اllahu calيh wasalam salaadaha wa can sacd ibni طaariqin alshjaci radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu liabi aabbaheeyaan ku idhi yaa abbati aabbow innaka adiga qad sallayta waa tukatay khalfa rasuulillaahi rasuulka alla gadaashiisa wa abi bakarin abi bakarna waad ku gadaal tukatay wa cumara cumarna waad ku gadaal tukatay wa cumaana cumaanna waad la tukatay kaaga sii daran waa cali calina waad la tukatay aad buu nasiib badnaa afakaanuu ma ahan jireen intoodaba yaqamtuuna kuwa ku qunooda fi lfajri salaada subax aabbahay oo nebiga galgadaal tukaday oo abubakar gadaashii ku tukaday oo cumar gadaashii ku tukaday oo cifmaan iyo cali ku gadaal tukaday ayaan weydiiyey afa afakaanuu ma ahan jireen yaqnutuuna fi lfajri kuwa fajarka ku qunooda qaala wuxuu ii yidhi aabbahay ay bunaya maandhow muxdaun bidc waaya buu ii yidhi maya arrintaadna aysan jirin rawaahu lhamsa ilaa abu daawuud baa xadiidka wariya waana xadiis saxiixa weli wuxuu sii ayidayaa qunuudaha salaadaha lagu dhex qunuudo nawaasil inay timaada inay tahay amaa qunuudka caadigae la tilmaamayee noo imaan doona salaadaha witriga in loogu talagalay amaa salaada subax iyo salaadaha kale inta la midka ahna markay nawaasishaa markaa yimaadaan wa can ilxasan bni cali radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi callamanii rasuul rasuulullah rasuulkii allah i baray sal اllahu calayh wasalam kelimaad ayuu i baray aquuluhunna aan idhaahdo fii qunuuti lwitri waa kanaa markaa marka aan qunuudahayo oo aan ku ducaysanayo rakacada ugu dambaysa witriga ayuu i baray allahuma hdinii fii man hadayta wacaafinii fii man cafayta watawallanii fii man tawalayta ducadaasuu markaa i baray allahuma ilaahayo ahdinii ihanuuni fii man hadayta dulkaad hanuunisay dhexdooda macnaha dadkaad hanuunisay allow igu dar anigana wa caafinii ilaahayow icafi caafimaadna isii fii man caafayta dadkaad caafaysay oo aad caafimaad siisood balaayi dhibaata ka badbaadisay ilaah kuwaana igu dar watawallad ilaahayow itawali oo imaamu fii man tawallayta dadka aad weliday oo aad tawallisayo arrintooda iyo umuurahooda aad tawalisood maamushay allow kuwaana igu dar wabaarik ilaahow bara ii barakay lii aniga fii ma actayta waxaad isiisay adduun iyo duunyo iyo dad iyo xoolo iyo cilmi waxaad isiisayna allow ii barakay waqinii ilaahayow ikori oo iga badbaadi shara maa qadayta waxaad xukmisay oo aad eh, qadaysood xukmisay xumaantoodii shartoodana ilaahu iga badbaadi fa innaka taqdiya waxbaad xukmisaa oo walaa yuqdaa calayka dushaada lama xukmiye ilaahay asagaa wax xukmiye laguma dax xukmiye subxaana wa tacaala wuxuu doonuu sameeyaa wuxuu doonuu dadka weydiiyaa saa darteed intaasoo dhan asaga lama aadi karo fa innaka taqdi mid xukmiyo ayaa tahay walaa yuqdaa lama jaangooyo lama xukmiyo calayka korkaaga innahu laa yadil ma dullooba man waalayta qofkaad xidhiiriso tabaarakta rabbana rabbiyow khayrkaagiibaa batoo watacaalayta waad kor noqotay rawaahu lhamsatu baa xadiidkaa soo saartoo werid wazaada abaraani wuxuu ku ziyaadiyey walbayhaqiba wuxuu ku ziyaadiyey walaa yacizu man caadayta macnaha inahu laa yadilu man waalayta walaa yacizu man caadayta qofkaad la colaytantay oo aad goysayna ilaa qof cisayn kara ma laha qofkaad xiriirisood sharaf u yeeshayna wax dullayn kara ma laha innahu laa yalid ma dullooba man waalayta qofkaad xidhiiriso oo wax dulli ah ma arkoo wax dullayn karaa ma jiro tabaarakta rabbana rabbigeenniyow khayrkaagiibaa batay wa tacaalayta waad kor noqoto cadamadaadii sharaftaada iyo qiimahaaga kor bay noqdeen rawaahu lhams wazaada atabaraaniyi walbayhaqiyo waxay ku siyaadiyeen walaa yacizu ma cisoobo oo wax cisayn karaa ma jira man cadayta qof allaala qofkaad la colaytanto waad goysay amaad markaa nacday taana marka way ku siyaadiyeen zaada wuxuu ku kordhiya weli haddana annasaa'i min wajhin aakhar fii aakhirihi marka ugu dambayso wasala allahu cala annabiy وصلى الله calى النبي kaasay markaa ku siyaadiyeen say noqotaba witriga qunuudka ee witriga salaada witrkii aan tukanayo yuu xasan ibni cali leeyahay ducadaanuu rasuulka ibaray sal اllahu calayh wasalam walilbayhaqiyo waxaa u sugnaa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma kaana rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sal اllahu calayh wasalam yucallimunaa midna bara ducaan duco nadcuu bihi aan kula ducaysano fi lqunuuti qunuudka oo min salaati الصubx wa fii sanadihi dacfun kaa sanadkiisana daciifnimaa ku jira dacfi baa markaa ku jira intaasoo dhan waxaanu ku soo marnay marka qunuudkii xaaladihiisa sida arrimooyinkiisu yahay meelaha loogu talagalay iyo salaadaha lagu dhex qunuudaa marka la yidhaahdo sababta iyo kayfiyada keeni karta in markaa lagu qunuudo wacan abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa sajada marka uu sujuudaya axadukum midkiin falaa yabruk yuusan u fadhiisanin kamaa yabruku lbaciiru suu baciirku fadhiistoo kale baciirka waa geela ama hasha ama ratiga suu markuu fadhiisanayo uu u fadhiisto yuusan u aadin sujuuda macnaha markuu aadayo fadhiisanayo ee walyadaca ha dhigo yadayhi labadiisa gacmood qabla rugbatayhi jilbihiisa ka hor sida awrku u fadhiistoo kale ha u fadhiisani waxaana loo diiday sida eygu u goglado kale ha u goglani sida sabaca iyo dugaagu ay u fadhiistaan oo kale ha u fadhiisanina xataa xayawaanka ha la mid noqonina cibaadaad ku jirtaana cibaadadiina cibaado hagaagsanoo nebiga suu idin amray ah ula imaada macnaha waliyadac yadayhi gacmihiisa ha dhigo oo ha dejiyo qabla rugbatayhi labadiisa jilbood intuusan dhigin akhrajahu aa wahwa xadiikan ayaa aqwaa ka xoog badan oo ka saxiixsan buu leeyahay min xadiii waail waail xadiikiisa oo ah ra'aytu rasuul اllahi rasuulkii allaan arkay sal اllahu calayh wasalam idaa sajada markuu sujuudayo wadaca rugbatayhi dhigaya jilbihiisa qabla yadayhi gacmihiisa ka hor akhrajahu اlarbaca soo saartay faina lilwali shaahidan min xadii ibni cumar buu leeyahay xadiidka koobaad shaahid ibnu cumar ahoo صaxiixa ibnu qusaym uu saxiix yeelay wadakarahu lbukhaariyuna uu xusay mucallaqan asagoo mucallaq ah mawquufan mawquufna markaa ku ah idan labada xadiis waxay tilmaamayaan midkan dambe inkastoo laga taqwisan yahay lagana xoog badan yahay in gacmaha oo macnaha la leeyahay walyadac yadayhi gacmihiisa ha dhiga qabla rugbatayhi marka rasuulku wuxuu diiday in sida baciirka loo fadhiisto oo wuxuu yidhi idaa sajada axadukum falaa yabrug jilba jabsani kama yabruku lbaciiru sida baciirka marka baciirka suu jilba jabsadaa la fiirinaya waxa uu hormariyana waxa aan ahayn baa la hormariyaa haddii baciirka uu u fadhiisto ee gacmaha uu hormariyana lugaha la hormariyaa hadduu lugaha hormariyana gacmaha la hormariyaa riwaayaddan marka waxay ku muuqataa rasuulku ku cabirayaa inuu axadka uusan u jilba jabsanin sida baciirkaoo kale baciirkana ha khilaafee waliyadac yadayhi gacmihiisa ha dhiga dhulka qabla yadayhi ee qabla rugbatayhi jilbihiisa markaa ka hor sidaana markaa yeeladuu dhacay xadiidka laakiin waa'im wuxuu leeyahay kan baa ka aqwisan kana xoog badan min xadiii waa'im ra'aytu rasuula allahi baan arkay idaa sajada wadaca rugbatayhi jilbihiisa dhigaya qabla yadayhi akhrajahu اlarbaca faina lilwali midka koowaad midka awalka ah shaahidan min xadiii ibni cumar buu markhaatii shaahid u yahay oo midkan dambe wuxuu ku tilmaamaya inuu daciif yahay ibni cumar oo saxaa ibnu qusaymou saxiix yeelay wadakarahu lbukhaariyuna mucallaqan uu ku soo saaray mowquufan asagoo markaa ah can ibni cumar radi allahu canhuma anna rasuula allahi sal اllahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa idaa qacada markuu u fadhiisanaya litashahudi atixiyaadka wadaca yadahu lyusra gacantiisa bidixda ah ayuu saari jiray calaa rugbatihi lyusraa jidhibkiisa bidixda rugbada lowgaa bidixdou gacanta bidixda saaraya walyumna cala lyumna midigtana midigta midigtana midigta saar bidixdana bidixda wacaqada wuxuu gunudi jiray aaa aiiaontoniyo saddex aaa suu ku gunudi jiray wa ashaara biusbicihi asabaabata farta sabaabada la yidhaahdo haddaaxiyaadka la taago ayuu ishaaray taasuu ku ishaaray rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey wa fii riwaaya lahu wa qabada wuu laabay asaabicahu kullaha farihiis oo dhan farihii oo dhan buu laabay wa wuxuu taagay bilatii tali libhaam midda suulka ku xigtaa midda suulkana waa taagay inta kalena rasuulku u laabay sal alla aleh wasalam marka eh, alaaan wa hamsiina taasoo markaa ula jeedaa alaaanna waxay leeyihiin waa marka saa loo fiiriyo waa saddex hamsiinkan wuxuu noqonayaa wareega marka saa darteed alaaan wa hamsiina ayuu u laabay eh, gacantiisii uu gunuday wuxuuna ku ishaaray e, biisbicihi asabaaba fartaa sabaabada ah rawaahu muslim wa fii riwaaya lahu wuxuu tilmaamayaa aaaiinta wa qabada asaabicahu kulluhaa dhammaan wuu laabay wa ashaara wuxuu taagay uu ishaaray bilatii tali libhaam midda suuqa markaa xigtaa konton iyo saddex saasay markaa ku noqonaysaa ayaa loola jeedaa وcan cabdالlah bni mascuud radi allahu canhu qaala wuxuu iltafata ilayna waxaana soo milixsaday oo na soo fiiriyey rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum axadkiin markuu tukanayo falyaqul ha dhaho attaxiyaatu lilah wاsalawaatu wاطayibaat sidaa ha dhaho isagaa wuxuu yidhi markaan tukanayno intaan atixiyaadkaan nala baray waxaan dhihi jirnay asalaamun cala allah asalaamun cala jibriil asalaamun cala miikaa'il asalaamun cala fulaan asalaamun cala hebel asalaamun waa tiri jirnay markaasuu nebiguna soo milacsado wuxuu yidhi war ilaahay asagaa salaam ahe eh, hadhihina sidaa ee eh, hadda kadib axadkiin markuu atixiyaadayo tukanayo ha dhaho attaxiyaatu lilah wاsalawaatu asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullah markaasuu atixiyaadka saa ugu sheegay attaxiyaatun tacdiimin iyo weyniin kulli lilaahi bay u sugnaatay taxiyaad iyo salaamo iyo tacdiimin dhammaan allah iska leh wsalawaatu salawaad oo dhanna allah iska leh salaadaha shanta ah ilahi bay u sugnaadeen subxaana wa tacaala naxariisyaalna way dhici kartaa in loola jeedaa waayibaatu wax kastoo tiib wanaagyaal ahna ilahi bay wa nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaata ayuha nabiyu nebigaanow iyo waraxmat waraxmatullahi naxariista ilaahay iyo wabarakaatuhu barakooyinkiisaba assalaamu nabadgelyo calaynaa korkeena ha ahaatee wacalaa calaa cibaadiillaahi ilaahay addoommadiisa alsaalixiina ee suusuuban axadkiin hadduu saa yidhaahdo kastoo mu'min ah addoon kastoo ilaahay aaminsan ama samada ku noolaado ama arlada ku noolaado way gaaraysaa way naasiibaysaa intaad dhihi asalaamu calaa jibriil asalaamun calaa hebel asalaamun calaa hiblay asalaamun calaa fa intaad dhihi lahaydeen assalaamun alayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin kullii wada gaaraysaa marka adnama dhibtoonin dhammaanna waad u ducaysay ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla lagu caabudon allah inuusan jirin waashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan muxammedna cabduhu iyo wa rasuuluhu inuu yahay uma intaa kadibna liyatakhayyar ha doorto min adducaa'i baryaha xaggeeda mid allaala midii acjabahu cajab gelisa ilay xaggiisa mid allaala miduu la dhaco iyo ducalaa ducadu isdhootan ku ducayso ha ku ducaysto faydcuhana ku ducaysto muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaari baa iskale welinisaa'i waxaa u sugnaa kunnaa waxaanu ahay naquulu kuwa yidhaahdaa qabla an yufrada calayna intaanna laku farad yeelin ka hor attashahud atixiyaadka ayaan dhihi jirnay asalaamu cala allah asalaamu calaa fulaan markaasuu nebiguna soo fiiriyey waliaxmed ana anabiya sal allah calayh wasalam callamahu wuxuu baray ibni mascuud attashahud waamarahu wuxuu amray an yucallimahu nnaas inuu dadka baro adiciyaadya koyfiyo dhowraa noo imaan doona oo jira laakiin midka ugu wanaagsan midka ibni mascuud baa la yidhaahdaa waa midka ugu fiican baa la yidhaahdaa ugana la ikhtaartoo la doorto walimuslim waxaa u sugnaa can ibni cabbaas kaana rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam yucallimuna atashahud atixiyaadkuuna beri jiray التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره إلى آخر كيسا مركا لغا قاروا كيفية كلو التحيات كمركا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله رسولك الله وحو مقل رجلا يدعو بريها توغا إله يدعي سنايا في صلاته لم يمح أوه lam yumaxid illaah ilaahay aan ku mahdinin lam yumajid illaah aan ilaahay hufin weynaynin walam yusalli aan ku sallinin cala اnabiyi sala اllahu calayh wasalam faqaala wuxuu dhahay cajala haada kani u degdegay kani waa goobsiiyey uma dacaahu wuu u yeeray nebiga faqaala wuxuu yidhi idaa sallaa axadaku xadkiin markuu tukanayo falyabda ha bilaabo ha ku bilaabo bitamjiidi rabbihi rabbigii sharfidiisa iyo wtanaa'i calayhi ammaan uu ilaahay ammaanayo uma yusallii ha ku salliyo cala اnabiy nebiga sal اllahu calayh wasalam uma yadcuu ha ku baryo ilaahay oo ha ku tuugo bima shaa wixii uu doono idaa sallaa axadukum markuu xakiin ducaysanayo ee ilaahay uu baryayo subxaana wa tacaala marka hore ammaan alla ku bilow subxaana wa tacaala kadib ilaahay mahdi intaa kadib nebiga ku salli sal allahu calayh wasalam intaa ka bacdi ducayso duca alla ducadii ku cajab gelisaa oo aad doonta markaa ilaahay ku bari rawa axmed waalaaa wasaxahu tirmidi waibnu xibbaan iyo wlxaakim xadiiku wuxuu tilmaama marka ilahay la baryay horta ilahay la ammaano wacan abi mascuud alansaari qaala wuxuu yidhi qaala bashiir ibni sacad ayaa yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allah amarana allahu ilaahay wuxuuna amray an nusalliya calayka inaan kugu sallinee fa kayfa nusalli calayka seen kugu sallinaynaa waa markay soo degtay ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanu amنوا صalوu عlيه وsلموu تسليiما nebiga salaama kuna salliya rasuulkii allow inaan kugu sallinaa nala amraye see kugu sallinaa fasakata nebigu wuu aamusay uma qaala wuxuu yidhi quuluu dhaha allahuma salli cala muxammadin wacala aali muxammadin kama sallayta cala ibraahiima wbaarik cla muxammadin wcla ali muxammadin kama baarakta cla ali ibraahiima fi lcaalamiin inaka xamiid majiid wsalaamun kama calimtum salaantuna waa taqaaniin salluu calayhi wasaliya wasallimuu tasliima salaanta waa saa taqaanaan buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam rawaahu muslim baa xadiidkaa weriye kayfiyadan waxay ka mid tahay qaabka iyo kayfiyooyinka nebiga loogu salliyo sala allahu calayh wasalam qayb ka mid ah wzaad ibnu khusay wuxuu ku ziyaadiyey fiihi riwaayata xadiiska dhexdiisa fakayfa nusalli calayka seen kugu sallinaa idaa naxnu haddaan annagu rabno sallaynaa calayka inaan kugu sallino weliba fii salaatina salaadeenna gudaheeda haddaan salaada dhexdeeda rabno inaan kuugu sallino see kugu sallinaynaa salligaasuu markaa rasuulka u tilmaamay wacan abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulkii wuxuu yidhi sal llahu calayh wasalam idaa tashahada markuu atixiyaado axadukum midkiin falyastacid billaah ilaahay ha ka magangala min arbacin afar waxyaabood waa afar dhib badan ilaahay ka magangala oo yaquul ha dhaho allaahuma ilaahayo innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda aad bay u dhib badantay ilaa laga bilaabo wa min cadaabi alqabri iyo qabriga cadaabkiisa wa min badbaaday wa min shari fitnati lmasiixi dajaal kii beenta badnaa ee dajaal ahaa masiixu dajaalna fitnadiisa ayaan kaa magan galay sidaa hadhaho muttafaqun calayh wfii riwaaya limuslim idaa faraga markuu dhammeeyo axadukum midkiin fi tashahud اlakhiir atixiyaadka dambe atixiyaadka dambe markaad dhammaysato intaadan salaam noqsanin ka hor afartaa waxyaabood yaa ilaahay laga magan galaa subxaanah wa tacaala wacan abi bakrin asidiiq radi allahu canhu anahu kaana anahu qaala wuxuu abu bakar ku yidhi lirasuuli اllaahi sal اllah calيh wasalam nebiga callimnii ibar rasuulkii allow ducaa'an duco adcuu bihi aan kula ducaysto fii salaatii salaadayda duco aan salaada dhexdeeda kula ducaysto rasuulka allow ibar qaala rasuulku wuxuu dhahay qul dheh abuubakarow allaahuma ilaahayow innii dalamtu aniga nafteedii baan dulmiyey abubakar haddii la dhaha dulmiye dheh yaa dhiman waa ma allaahuma inii dalamtu nafsii ilaahu naftaydii baan dulmiyey dulman dulmi dulmigaasoo kaiiran fara badan riwaayad kale kabiira walaa yakfir dunuub dembigana ma dhaafa ilaa anta adiga maahane fakfir lii ilaahu ii dembi dhaaf maqfiratan dhaafid weliba min cindika agtaada ah waayo min cindika marka le waa dammaan ilaahay xagtiisa lagaaga dembi dhaafo waa ku dhammaatay qof kale ku male adduunka in la dhahaa lagu yaabaa aabbay baadish waa ku cafiya iska socdo is-ilmaamo gaarigaaga wataa in lagugu toogtaa dhici karta laakiin min cindika markii la agtiisa la leeyahay waa arrin cajiib badan waay fii sidqin cinda maliikin muqtadir caasiye maxay tihi fircoon naagtiisa rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna marka cindaka marka ilah leeya subxaana watacaala waa wax lagu kalsoon yahay oo aad aad isugu hallayn karto makfiratan min cindika warxamnii ii dembi dhaaf innaka anta alhafuur raxiim alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan baa tahay muttafaqun calayh wacan waa'il ibni xujr radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca annebi nebiga micigiisa sala allahu calayh wasalam fa kaana wuxuu ahaa yusallimu mid u salaama noqsada can yamiinihi midigtiisa wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh midigtuu fiiriye wa can shimaalihi muxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah saa horta salaada looga baxaa asalaamu calaykum waraxmat ullah aan dhihi karta assalaamu calaykum waraxmat ullah waxaa noo qoran assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh assalaamu calaykum waraxmat ullah rawaahu abu daawud biisnaadin saxiix can muqiir ibni shucba radi allahu canhu ana nabiya sal allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahdaa fii duburi kulli salaatin maktuubatin salaad kasta oo waajiba gadaasheeda laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabuda ma jiro waxda waxaa luu keligii yahay laa shariika lahu shirkina uusan lahayn lahu lmulku mulki ilaah baa iska leh walahu alxamdu mahadna allay u sugnaatay ilaahay calaa kulli shayin wax qadiirun alla kara waay subxaana wa tacaala allaahuma ilaahayow laa maanica wax diidi karoo mancin karoo reebi kara ma jiro limaa acdayta waxaad siiso alla ku kaal qofkaa qaadi kara sheek ma jiro cizi ilahay ku siiye qofkaa qaadi kara ma marka laa maanica limaa acdayta walaa mucطiya wax bixin kara ma jiro limaa wixii ilaahay kuu diidana raalli ku noqo subxaana watacaala wax allaal wuxuu ilaahay kaa manciyo qofku siin karta ma laha dhulka dad soo taabato walaa yanfacu daljaddi minka ljaddu ma anfacaysa mid dheef iyo hodantinimo iyo wax u saaxiib ah xaggaagay jaddiga iyo dheefta iyo wanaag oo ahaatay muttafaqun calayhi marka salaad kasta gadaasheeda yaa sidaa la leeyahay wacan sacd bn waqaas radia allahu canhu qaal ina rasuula allahi sal اllahu calay wasalam kaana wuxuu ahaa yatacawadu mid ilaahay ka ku magangalaa bihinna kelimaadka dubara salaati salaadaha gadaashooda maxay yihiin allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min albukli bakhiiltinimo wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min aljubni fulaynimo wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min an uradda in la ii celiyo aad ii celisay waa kan u liita cumr wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati اdunya adduunka fitnadii wa acuudu bika waxaan kaloo kaa magan galay min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa rawaahu lbukhaariy intaasuu ilaahay ka magangeli jira subxaana wa tacaala kow maxaa ugu horeeya waa salaadaha gadaashooda innii acuudu bika min albukhli waa diintu xataa nafta bakhiil inaad ka noqoto inaad diintii goobaha diinka imaan weyso inaad qur'aanka bakiil ka noqotood aqrin weyso inaad taacada ilaahay ku socon weyso bakhiilnimada caadiga ah bakhiilnimada iska kacabsada dadkii idinka horraysay halaagtay buu dhahay nebiga waxay ku xambaartay inay dhiigaga iska daadiyaan maxaarimtan iska bannaystaan marka bakhiilnimadu ma fiicna man yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum اlmuflixuun qofka laga ilaaliya bakhiilnimada naftiisa waa liibaanay midda labaad waa jubni fulaynimo inaad fulayowdo oo aad noqoto qof jibni ahoo adiga asagoo dhanba fulaynimo ku jira waa inaad shajaaca noqotaa waa inaad geesi noqotaa waa inaad shayطaanka ka cabsanin waa inaad jinni ka cabsanin qof waxaad arkaysaa maanta iska argagaxaaya ama isaa iyeelaan ama inta iga sameeyaan ama i dardaraan ama inta ka baxaan ama ilmaha iga qaataan jibninimo ma fiicna waxaa la rabaa qof inuu ilahay ku kalsoonaado subxaana watacaala wa acuudu bika min an uradda ilaa ardali lcumr in lay celiyo cumrigiisa u xun maca laga wadaa dad baa loo celiyaa sida ilaahay tilmaamay cid cumrigiisa ardalka ah likay laa yaclam min bacdi cilmin shay-an wax aad kala ogaanaysa ma jiro canowga hadal dhalaa kaa fiicnaanaya sababtu waxay tahay adoo dhan isku dardarsamaysaa waxaa laga yaabaa cumriga nabiga uu ka magangela meequu ku dhintay nebiga saddex iyo lixdan sano wixii ka dambeeyo saad uga sii bataa heer waxaa la gaarayaa wiilkaa ugu dhow kan nafta ka daadid suu kuu xambaaraay musqusha kuu geyna lagu nadiifinay lagu dhaqaayo mara intuu qolgalo gacmaha koru taagana lolila geeri waxa u keen maxaa la sameeyaa soomaalida qofka xanuunkiisu bato khidmasharuurtay dhaanbaan u maleeyaaye afar iyo toban iyo boqolka suuradood aa lagu dhammayna neefonan waa loo qalayaa hal riib laga taaban maayo culimmada ahliseen maxaa la rabaa fansirna ee markay saa u dhammeeyaan kow inuu dhaho dhig isla markuu dhinto sababtu waxabaa ummaddii uu dhibay gacalkaa geri baa loo toogaa bay ku maamaahan marka ilaa heerkaa lagu naco saxar lagaa qaado ummadday kugu dhibtoodaan mashaakil qadbashuruudda lagu saaro halaas ilahay maba laga barya subxana wa tacaala waacuudu bika min an yurad ila ardali اlcumr waacuudu bika min fitnati اdunya fitnada adduunka waacuudu bika min cadaabi اlqabri baan kaa magan galay rawahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wa can fawbaan radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana rasuulu اllahi rasuulka alla wuxuu ahaa ida nsarafa markuu ka baxo min salaatii salaadiisa wuxuu ahaa astaqfar allaha alaaan saddex mar buu ilah istikfaartaysan jiray astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah saddex mar waqaal markaasuu dhahayay allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da ljalaali wlkraam allahuma ilaahayo anta salaam baa tahay alla nabadgalay nusqaanii ceebkana baaday wa minka salaam salaam iyo badbaadii nabadgelyada xaggaagay ahaatay tabaarakta khayrkaagaa batay ya da aljalaali allaha weynaantii wlkraami deeqda iyo karaamada u saaxiibka ahow taana wou dhihi jiray wacan abi hurayra radi allahu canhu can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi man sabbax allaha qofkii subxaana allah yidhaahdaa dubra kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda aaaa soddon iyo saddex mar waxamid allah ilaahay mahdiyo alxamdulah yidhaahdaa alaaan waalaaiina wa kabbar allah ilaahay weyneeyo allahu akbar dhahaa alaaan waalaaiina fatilka tis wa tiscuun waa sagaal iyo sagaashan waa saddex min soddonka ah. waa sagaal iyo sagaashan wa qaala yidhaahda tamaama almia boqolka dhammaystirkiisana laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir intaa qofkii salaad gadaasheeda yidhaahdaa qufirad lahu waa loo dhaafaa maxaa loo dhaafayaa khataayaahu gafafkiisao dhan wain kaanat haba ahaada mila zabadi اlbaxri hirka baddaba hala ekaadee nimca aad i aad u weyn asalaamu calaykum waa ordamaat intaa le dheh dembigaago ilaahay wuxuu xataa hadduu la ekaado mila zabadi اlbaxri badnaan dartii ilah kuu dhaafaya subxaanه watacaala rawahu muslim wa fii riwaaya ukhra ana اtakbiira takbiirtay ka dhigeen saasay boqolku noqonaysaa wacan mucaad ibni jabal radi allahu anna rasuul allahi sal اllahu calayh wasalam lahu mucaad wuxuu ku yidhi nebiga uusiika waan kuu dardaarmaya yaa mucaadu mucaado laa tadacanna ha kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda an taqul inaad dhahdo allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika intaa ka tegin salaad kasta markaad tukato allaahuma ilaahayow acinnii isaacid waxaad igu saacidood igu kaalmaysaa calaa dikrika dikrigaaga xuskaaga wa shukrika shukrigaaga iyo wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda rawahu axmed abu daawud wاnasaa'i bisanadin qawiyin sanad xoog leh bay ku wariyeen wacan abi umaama radi canhu qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man qara'a qofkii akhriya aayat kursi aayat lkursi qofkii akhriya fii dubara fii dubr kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubatin oo waajib ah lam yamnachu kama mancinaayo oo kama hortaagna min dukhuuli اljanna jannada gelitaankeeda ila almowtu geeri maahane geeri unbaa kaa xigta maanta haddaad hore ka dhimato waa gelaysaa waa salaad qofkii inta tukadaa ku akhriya aayatulkursi rawaahu nasaa'iyu wasaxab ibnu xibbaan wazaada fiiha abaraani wuxuu ku ziyaadiyey waqul huwa allah ahad suuradda qul huwa allahu la yidhaahdana ku daraa wa can maalik ibni xuwayris qaala qaala rasuulu ullah salluu u tukada kamaa ra'aytumuunii saad ii aragteen usallii ana u tukanaya nebiga ma arkin sal alla alih wasalam laakiin waxay la mid tahay nebiga hortayna taagan sal alla alih wasalam waa saxaabiyaa soo qaaday waa laga soo qaaday waa la soo jiiday waa la keenay caawina taaganta waar inaan oo sii geynaa ilaa meel kale ay tagto marka saa u aragteen anoo tukanaya u tukada meesha aad ka arkaysa waad ka fahmaysaa inaan laga yeelaynin salaadii nebiga uu tukada salaad aan ahayn salaad maxay dhacdaa habar tukatoo kalead u tukatay marka habar tukatay waxaa waaye saan iska leedahay ayadana wax kalama salaadiisu waa salaad habar tukatay marka salaadayna habar tukatay ayna noqonayna rijaal tukta ha noqdo insha allahu tacaala maxaa loola jeedaa tii nebigoo kale noqoto insha allahu tacaala wacan cimraan bin xusayn qaala qaala lii nabiy nebigu wuxuu ii yidhi salli qaa'iman istaag ku tuko istaag fain lam tastaic haddaad awoodi weyso faqaacidan fadhiiso fadhi ku tuko fain lam tastaic haddaad kari weysana facalaa janbin dhinac dhinac kayfa amkin si kastoo kuu suuragashaad u tukanaysaa fattaqu llah mastatactum nalama dhibin istaag ku tukada ilaaad ka suuxdaanood ka dhacdaa nalama dhihin ilaa wadnuhu ku istaago tukada nalama dhihin laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa diinta ilaahay yusri buu ka dhigay subxaana wa tacaala haddii aad istaag ka tukan weyso fadhiiso ma fadhiisan kari fadhiga waa idhiba jiifo jiifka waa idhiba farta ka tuko way idhibaysaa ishaa si kasta waa kayfa amkin oo suurageli kartaa yalba waa qofkinu markaa u tukado rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariye wacan jaabir ana الnabiya sal اlla alay waslam qaala rasuulku wuxuu ku jaabir wuxuu ku dhahay وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض كحنوصنا oo salla tukanaya calaa wisaadatin barkin ninkan wuu xanuunsanaa wuxuu soo qaatay barkin marka barkintuu ku tukanaha allahu akbar intuu saaraa barkinta saasuu yeelay rasuulkaa arkay muxuu sameeyey faramaadyaa wuu ka tuuray nebiga sal alla alih wasalam wa qaala wuxuu ku yidhi salli tuko cala alardi dhulka ku tuko in istadacta haddaad kari karto wailaa haddaadan kari karin oodan sujuudda dhulka ishaar sameeye bis maxaa barkin isku dhibayo intaa soo qaadin barkinta maantao dhan kor u qaad hoosu dhigsaan oo yeel maxaa kuu geeyey wuu ka tuuray nebiga wajcal yeel uun sujuudaka sujuudaada akhfada mid ka raaracsan min rukuucika rukuucdaada rawahu bayhaqiyu bisanadin qayb uu ku wariyey oo laakiin saxa abu xaatim waqfahu inuu mawquuf xadiidku jaabir ku yahay ayuu asagu tilmaamay abu xaatim xadiidku wuxuu tilmaamayaa in nafta la kalifaynin saad u tukan kartaad u tukanaysaa saa darteed ayuu rasuulku sal alla caleh wasalam ninkani wuxuu tilmaamay sujuudda iyo rukuucda kala hoos mari dadka kursiga ku tugta iyo dadka fadhiga tukanayo aan sujuudi karin maxaa la rabaa waxaa la rabaa rukuucda markaad ishaaraysay sujuudda markaad rukuucda meeshaa geyso sujuudda harnay ka hoos marto macnaa ha kala hoos maraano meeshaad rukuucda geyso sujuudda ha ka hoos marto mar walba saasuu qofku markaa samaynaya sujuudu sahwi ayaanu geli doonnaa iyo wixii la mid ah wabillahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam